بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الحديث الثامن والخمسون عن ابن عباس رضي الله عنهما قال وxuu قال رsuuل الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم low يucطى الناaس dadka haddii la siin lahaa bidacwaahum waxay sheegtaan la dacaa rijaalu rag baa waxay sheega lahaayeen dimaa'a qowmin wa amwaalihim rag dhiigood iyo xoolahooday sheegan lahaayeen oo waxay dhihi lahaayeen raggan waa qisaasanaynaa xoolahoodan annagaa iskale dhiigay naga galeen xoolay naga qaateen warkooda haddii loo yeelo dadaa waxay sheegan lahaayeen rag kale dhiiggood iyo xoolahooda haddaba loo yucda annaasu bidacwaahum ay biduuni bayina caddayn la'aan waxay sheegtaan haddii layska siiyo ragaa waxay sheego lahaayeen dhiig aysan xaq u lahayn iyo xoole aysan xaq u lahayn walaakina alyamiina hase ahaatee dhaartu cala almuddacaa calayhi waa ninka wax lagu sheegtay ninkaasaa dhaar laga rabaa waa haddii muddacigu uu bayino la imaa waayo iyo caddayn rawaahu muslim wa fii lafdin cinda albayhaqi bayhaqi wuxuu siyaadiyey walaakina albayina caddaynta cala almuddaci ninka wax sheeganaa laga rabaa waxa uu sheegana inuu soo caddaysto inuu leeyahay hadduu soo caddayso waayo walyamiinu calaa man ankar ninka inkiray oo leh waxba iguma lahaa ayaa dhaar korkiisa ay ahaatay waa loo dhaarinaa haada alxadiidu xadiidkan cadiimu lqadri qiimihiisu waa weyn yahay wa huwa aslun kabiiru waa asal weyn min usuuli alqadaaya walaxkaam oo usuusha dadka kale xukmintooda iyo dadka kale saaridooda fa ina alqadaa'a bayna annaasi dadka kale xukmintooda inamaa yakuunu cinda tanaasuc wuxuu yimaadaa marka dadku isqabsadaan haadaa yaddaci calaa haadaa xaqan min alxuquuq midkaani kan wuxuu ku sheeganaa xaq xuquuqda ka mid ah wahaadaa yaddaci bara'atahu min alxaq aladii kaana haabitan calayhi kanna wuxuu sheegana inuu beri ka yahay xaqa korkiisa ahaaday marka min alxaqi aladii kaana haabitan calayhi cibaaradaas waxaa ka fiicnayd inuu yidhaahdo wahaadaa yaddaci bara'atahu min alxaqi aladii duciya calayhi xaqa lagu sheegana inuu beri ka yahay ilaan xaqaan haddii la yidhaahdo uu ku sugan yahay macnaheedu xaqii marka lagu sheegana waa lagu sugay fabayana sala allahu calayhi wasalam nabigu wuxuu caddeeyey aslan asal buu sheegay yafudu nisaacahum oo ishaysadkooda kala tuuro kala saara wayatadixu bihi almuxiqu min almubdil ninka xaqa lena ninka xaqa aan lahayn oo baatilka wadana labadoodu ay ku kala caddaanayaan faman iddacaa caynan min alacyaan ninkii sheegta cayn acyaanta ka mid ah kitaabkan anaa iskalehuu yidhi gurigaan anaa iskalehuu yidhi dharkaan anaa iskalehuu yidhi gaarigaan anaa iskaleh waa cayn min alacyaan ow daynan ama wuxuu ku sheegtay dayn oo wuxuu yihi ninkan dayn u iga qaba hadda cayn ku sheega maayo laakiin dayn fii dimmatihi aan ku leeyahay ayuu leeyahay aw xaqan min alxuquuq ama xaq xuquuqda ka mid ah ayuu ku sheeganaa oo tusaale ahaan zawjadii baa zawjkeeda waxay ku sheegeen inay xaq ku leedahay iyo wixii la mid ah ama ninkii baayica ahaa baa wuxuu leeyahay xaqul khiyaaraan ninkan ku leeyahay ama ninkii mushtariga ahaa wuxuu sheeganaa xaqul khiyaar iyo wixii la mid ah oo labada qofood ka dhexeeyey wax kala iibsaday ama xaqu shufca baa nin sheegtay oo ninkanu wuxuu ku sheegtay xaqu shufca inuu ku leeyahay wa tawaabicuhaa iyo xuquuqdaas waxaa soo raaca calaa kayrihi qof kaluu ku sheegtay tawaabiculxaqi maxaa ka mid ah zawjadu haddii ay xaq ku sheegato ninkeeda xaqu zawja ayay ninkan ku sheegatay tawaabicdiisa maxay tahay nafaqatuhaa xaqaas haddii uu sugnaado ninka nafaqay ku yeelanee kisway ku yeelanee maskanay ku yeelanee marka hore laakiin waa in xaqu zawja ay sugto wa ankarahu dalika alkhayr ninkaas wax lagu sheeganaan uu inkiro uu diido oo u yidhahdo waxbay iguma laha falaslu maca almunkir asalku waa ninka munkirka ah waxa uu sheegaa miciisa oo loola jeedo asal ahaan qofka waa inaan waxba lagu lahayn alaslu fiihi albaraa'a ninkaani waa inuu beri ka yahay waxa lagu sheeganaha o dhan hada huwa alaslu ninkii marka yidhaahda qofkan waxbaan ku leeyahay wax asalkii ka duwan buu sheegaa soo ma aha ninkii waxa asalka ka duwan sheega waa inuu bayino keeno saas daraaddeed ninkan munkirka ah bayino keen la dhihi maayo lianna alasla macahu xayl asalku maciisu ahaaday ninkii laakiin asalka wax khilaafsan sheegay asagaa bayina laga rabaa markii bayinada laga waayo kadib baa ninkan waxaa loo soo wareejinaya yemiinta sababtoo ah yemiintu mar walba sida uu noo sheegi doono waxay raacsan tahay aljaanib alaqwa labadan qofood oo muddaciga muddaca calayga ah jaanibka xoog badan baa yemiintu dhinaciisa jirtaa ama muddaci haada ama muddaca calayhi labadooda marka yaa xoog badan asalku yuu maciisa yahay muddaca calayhiga soo ma aha huwa aqwa labadooda asaa xoog badan alyamiinu macahu marka haddii bayna la waayo fa haada almuddaci ninkan muddaciga in ataa bibayinatin hadduu la yimaado caddayn tuhbitu dalika alxaq oo xaqaas sugee habata lahu xaqi waa u sugnaanaa wa xukima lahu bihi xaqaasna waa loo xukumaa wain lam yaati bibayinatin hadduusan caddayn la imaan falaysa lahu cala alaakhar ninka kale kuma laha ila alyamiin dhaar waxaan ahayn kadalika waxaa la mida ah, man iddacaa baraa'atahu min alxaq ninkii sheegta min alxaq xaqaasoo aladii calayhi xaqaasoo korkiisa ahaaday inuu beri ka yahay xaq kaana haabitan calayhi wuxuu yidhi beryan ka ahay oo ahaan waa dhiibay uu yidhi wixii xaqaho laygu lahaa wa ankara saaxibu lxaqi dalika ninkii xaqa lahaana waa inkiray wa qaala wuxuu yidhi innahu baaqin fii dimmatihi dimmadiisuu ku baaqi yahay oo tusaale ahaan waxaan ognahay ninka la yidhaahdo camar inuu deynsaday xoolo zaydna ka deynsaday waa la ogyahay waa shay macruufa dadkuna waa og yihiin ninkii camar ahaa markii xaqii lagu soo sheegtoo layidhi deynkii keen wuxuu yidhi may anii deynkan waa bixiyey walaslu baqaa'u haada deyni calayhi asalkuna deynkan waa inuu ku baaqi yahay ninkii zayd ahaana wuxuu leeyahay maye deynkii weli imuusan siinin ninkan sheeganaa baraa'ada waa inuu bayino la yimaado oo suge oo sheege waxaan lagu sheegaa inuu iska bixiyey hadduu u keensan waayo soo maaha zayd waa dhaaranaa deynkiina waa laga rabaa markaas wakadalika man iddacaa baraa'atahu min alxaqi aladii caleyhi xaqay korkiisa ahaaday oo lagu oga inuu beri ka yahay ninkii sheegta wa ankara saaxibu lxaqi daalika ninkii xaqa iska lahaana uu inkiro wa qaala wuxu uhi innahu baaqin fii dimatihi dimadiisuu ku baaqi yahay fain lam yaأti muddaci اlwafaa'i wاlibraa ninka sheegana waxaan inuu oofiyey oo ninkii iska lahaa uu oofiyey wاlibraa xaqiisiina inuu beri ka yahayoo gacanta uu ka saaray ninka sheegan ah waa ninka xaqa lagu lahaaye bibayinatin hadduusan caddayn la imaan wa ilaa xukima bibaqaa'i alxaqi caddayn hadduusan la imaanin waxaa la xukuma xaqi inuu baaqi ku yahay hadduu la yimaadana addeberiyuu noqday markaas liannahu laslu maxaa yeelay asalku wuxuu yahay baqaa'u lxaqi calayhi walaakin calaa saaxibi alxaqi laakiin ninkii xaqa iska lahaay alyamiinu bibaqaa'ihi waa inuu u dhaarto xaqaani weli ninkan waa inuu baaqi ku ahaa oo uusan siilin waa inuu u dhaarto wa kadalika waxaa la mid ah dacwa alcuyuub laba qof oo wax kala gadatay mid ka mid ah wuxuu yidhi wixii aan iibsaday ceebay lahaayeen wixiina haddii la fiiri lahaa lama haayo oo tusaale ahaan waa baaba'een een shayga hadduu ooli laha waxbay baahan lahayd laakiin lama haayo wa shuruud inay shuruud kala galeen ayuu midkood sheegana kii kalena wuxu wax shardigan kala galnay lama arko wasiiqana lama hayo caddaynna lama hayo walaa ajaal inay muddo ay kala dhigteen oo muddo ay ku heshiiyeen wasiiqana lama hayo walwahaa'iq iyo caddaymo anna cindahu wasiiqa lahu wasiiqo inuu isagu uu leeyahay caddaymo agtiisa uu leeyahay inuu hayo kulluhaa min hada albaab ayadana waa la mid waa in bayino la keeno haddii bayino la waayana waa in dhaar loo gudbo culima waxaa la ogaaday ana hada alxadiid xadiiskan tadaru ilayhi alqudaatu dadka qudaada ah inay u dhibtoon yihiin fii masaa'il alqadaa wixii ku saabsan dad kala saarid fii masaa'il alqadaa'i kullihaa lianna albayinata maxaa yeele bayinada ismun waa ism limaa bayana alxaqa wixii xaqa caddeeya waagii hore bayinadu agtarkeedu waxay ahaa jirtay laba shaahid laba markhaati laakiin bayinadu laba markhaatiba ka waasicsan tahay wax kasta oo xaqa caddeeya ama laba shaahid ha ahaadeen ama wax kale ha ahaadeen waa bayino wa hiya bayinadaasna tatafaawatu way kala sarraydaa bitafaawuti lxuquuq sida xuquuqda u kala sarraydo waqad fasalaha ahlulcilmi raximah llah dadka ahlucilmigaana way kala dhigtiyeen waqad bayana sala allahu alayhi waala ali wasalam fi hada alxadiidi alxukma nabigu xadiiskan wuxuu ku caddeeyey xukunka wa bayana alxikmata fii haadihi shariica alkuliya shariicadan kulliga ah oo dadka noloshooda oo dhan oo saameyne xikmada xukunkaas nabigu waa ku sheegay oo xikmadaas maxay tahay nin kasta haddii intuu wax sheegto wuxuu sheegto uu iska qaato ummadda xoolahoodii dhiigooda haddii ma badbaadeen sababta marka xukunkaa nabigu sala allahu alayh wacala alih wasalam uu wuu sheegay haddii aan la dhihi lahayn bayino la imow oo bayino la-aan wuxuu sheegto uu iska qaato haddee dhiigna badbaadi maayo xoolana badbaadi maaya si marka xoolahaas iyo dhiiggaas ay u badbaadaan fa calayhi lbayina bayina laga rabaa xikmada marka xadiiskan waa saas wabayana bayana alxikmata fi hadihi shariica alkuliya wa annaha caynu salaaxi alcibaadi fi diinihim wa dunyaahum xikmadaasna waa salaaxa nafsad ahaantiisa salaaxu lcibaad addoommaha hagaagooda nafsad ahaantooda fii diinihim wa ay ku hagaagaan wa annahu low yucta annaasu xikmadaas waxay tahay dadka haddii la siin lahaa bidaacwaahum waxay sheegtaan lakahura asharu waalfasaadu shartii iyo fasaadku waa badan lahaa wala dacaa rijaalu rag baa waxay sheegan lahay dimaa'a qowmin wa amwaalihim fa culima waxaa la ogaaday anna shariicata alislaami biha salaaxu lbashar basharka ibnu aadamka halaag ibnu aadamka eh, salaaxiisa iyo hagaagiisa shareecada islaamkaay ku dhex jirtaa biha shareecada islaamka salaaxulbashar waxaa ku sugnaaday basharkan hagaagitaankiisa wa idaa aradta haddaad damacdo an tacrifa dalika arrinkaas ina ogaato faqaabil bayna kulli shariicatin min sharaa'icihi shariico kasta xugun kasta oo axkaamta shareecada ah alkuliyatu ee jaamicada ah waxaad barbar dhigtaa iyo wa bayna diddiha waxaa horjeeda oo qawaaniinta wadciga bal isbarbar dhig isu fiiri labadooda kun iyo afar boqol iyo ka badanay shareecadan islaamku taagan tahay soo ma aha waagaas wixii la qariiray ayaa weli dadka muslimiinta ay ku dhaqmayaan ayadaasaa lagu kala saara ayadaasay ku soconayaan wixii dadku ay dejiyeen toban sano ka horna waxay u baahan tahay haddana in la bedelo la fariisto haddana toban sano kabacdi in la fariisto shan sano kabacdi in la fariisto la bedelo ilan waxbaa soo baxaa wixii toban sano ka hor jira waxaan ahayn baa imaanaa dadka basharka ahna cilmigoodu waa qaasir waxay ogyihiinna waa yaryihiin waxa imaan doonana war kama haayaan saas daraaddeed wixii jira waxaanayna hada yimaadaan haddana waa in sharcigii wax laga bedelo inta la fadhiisto haddana mid kale waa in lala yimaado laakiin dunidan awalkeeda ilaa aakhirkeeda allihii caliimka ku ahaa baa shareecadan soo dejiyey tajid waxaad ogaan doontaa alfarqa alcadiim farqiga weyn ee u dhexeeya wa tashhadu waxaad qiri doontaa ana aladii sharacahaa allihii jideeyey xakiimun caliim inuu xakiimna yahay caliimna yahay xikmadna waa ku dhisan tahay cilmina waa ku dhisan tahay shareecada islaamka raxiimun bilcibaad addoommahana mid u naxariista inuu yahay liishtimaaliha cala alxikmati waalcadli maxaa yeele waxay wadataa xikmad iyo cadaalad iyo waraxma wa nasri lmadluum ninka laga gardanaya in loo hiiliyo wa radci daalim ninka daalimka ahna gacanta la qabto waqad qaala bacdu lmuxaqiqiin muxaqiqiinta qeyb ka mida ah waxay yidhaahdeen culummada aqoonta sida fiican diinta u leh qeyb ka mida ah waxay dhaheen ina shariicata shareecada jacalat alyamiina dhaarta waxay yeeshay fii aqwaa janbatey almuddaciin dadka wax sheeganaa iyo kuwa wax lagu sheeganaa waxaa dhan muddaciintay soo hosgelayaane labadooda dhinac dhinaca xoogga badan bay yemiintu miciis ahaatay haddii muddacaa calayhiga dhinaciisu uu xoog badan yahay yemiintu waa macah sida aan soo sheegnay muddaciga hadduu xoog badan yahana yemiintu waa macah mar kasta yemiintu macal muddaca calayhi maaha inaysa saasayna waxaa ku fahmaye nabigu sala allahu calayh waala wasalam wuxuu xukmiyey dad xoola isku haysta midkii muddaciga ahaabaa wuxuu la yimid hal shaahid wuxuu ku xukmiyey inuu dhaarto wixii uu sheeganayn inuu qaato xadiidkii ibni cabaas anna nabiya sala اllahu alay slam qadaa alyamiin maca shaahid ninkan waa muddaci xooluu sheegana nin kaluu xoole ku sheegana laba markhaatiya laga rabay labadii hal xab oo ka miduu soo helay keligiis marka bayina uguma filna laakiin halkan xabo uu soo helay yuqawi jaanibahu dhinaciisu xoogaa xoojinaa halkan ninoo la soo helay muddacigii dhinaciisuu xoojinaa idan kaanat alyamiinu macah wuu dhaartay wixiisiina wuu qaatay waman tatabaca daalika arrinkaas qofkii raaraacana carafahu wuu fahmi doonaa wallahu aclam alxadiidu ataasic walhamsuun can caishata radia allahu canha marfuucan nabigu wuxuu ka wariday sala allah alay w salam laa tajuusu shahaadatu khaa'in nin khaa'in ah markhaatigiisu ma bannaana walaa khaa'inatin iyo gabar khaa'inad ah markhaati ma galaan labadoodaba wixii lagu aaminay hadday khiyaamaan labadooduba markhaati ma galaan walaa majluudin xaddan nin hadda ka hor xad lagu jaldiyeyna isna markhaati ma galo xaddulqadaf buu galay waa la jaldiyey xaddu zinaa buu galay waa la jaldiyey markhaati ma galo macnaheeduna wuxuu yahay hadduusan ka toobadkeenin walaa dii qimrin calaa akhiihi nin walaalkiis cuqdad u haayana kuma markhaati furi karo inuu ku markhaati furo lama ogola cuqdadba hadduu u haayo laakiin muu markhaati kici karaa waa noo imaan doontaa inuu ku markhaati u markhaati kici karo inuu ku markhaati furaa la diidan yahay walaa daniinin nin lagu tuhmaa fii walaa'in dhowaansho iyo walaa qaraabatin qaraabo walaa hadda waxaa loola jeedaa waagii hore waxaa jiri jiray dad addoommo ah ninkaas addoonka ah haddii la xoreeyo ninka xoreeya welihiisa asaa iska leh innama alwalaa'u liman actaq wala waxaa iska leh qofkii wax xoreeya walahaasi waa xiriir marka ka dhexeeya qofkii wax xoreeyey iyo kii la xoreeyey wuxuu u saamaxaa ninka la xoreeya wax dhaxla haddii la waayo xoolihiisa ninkii muctiq ahaayo xoreey inuu xoolihiisa dhaxlo walaha marka waxbaa lagu dhaxlaa waa xidhiir marka adag oo keena hadhowdii ninkii muctiqa ahaa oo wax xoreeyey inuu dhaxlo ninkuu xoreeyey nin marka lagu tuhmaa inuu ninkan welihiisa haysto oo uu xoreeyey hadda ka hor ninkaani waa nin la xoreeyey welihiisana waxaa haysta ninkii xoreeyey haddaba ninkii ku xoreeyey uma markhaati kici kartid haddiiba laguu tuhmaa xitaa u markhaati kici kartid sababtoo ah waxaa la malaynaa ninkaani ixsaan badan bacdamaa uu galay oo xorriyaddiisii uu siiyey markhaati kaca u markhaati kacahi inay dhici karto inuu ka been sheego marka walaa daniinin ay walaa muttahamin nin lagu tuhmaa fii walaa'in walo asna u markhaati kici karo ninkii muctiq ahaa oo xoreeyey laakiin mku markhaati kici karaa ah, waa noo imaan doontaa walaa qaraabatin iyo qaraabo qaraabadaasi macaan baa mise waa khaas usuusha iyo furuucda culimmada qayb ka mida intaasay kusoo qaabiyaan usuul iyo furuuc qeyb ka midana waa ka waasiciyaan almuhim laakiin waxaa la dhihi karaa mar kasta oo tuhmo ay imaan karto qaraabanimada inuu ugu markhaati kaco oo xaq uusan ka sheegin la aqbali maayo marka shahaadadiisa laakiin ku markhaati kiciisa haa waa la aqbalaa usuushana waxaa loola jeedaa meeshuu ka yimid waalidkii furuucdana waxaa loola jeedaa wuxuu dhalay iyo waxay sii dhaleen iyo walal qaanic maca ahli lbeyt ninka qaanica ah oo khaadimka ah ahlu beytkana mucooda ahaaday asna ahlu beytka suma markhaati kici karo alqaanic huwa alkhaadim rawaahu tirmidi tirmidi baa wariyey xadiisku in badan oo culimmada ka mida ah way daciifiyeen laakiin saas ay tahay isagaa lagu camal falaa axaadiis oo noocaasana waa soo marnay dhowr xadiis oo noocaas ah oo culimmadu ay daciifiyeen xadiiska haddaba daciif waayo marka la leeyahay haddii masaa-isha uu ka hadlaa wax kale oo ka hadla aysan jirin isagaa lagu camal falaa xadiiska daciifka ah wuu ka xoog badan yahay aaraada iyo ijtihaadaadka culimmada asaa ka xoog badan yucmalu bihi marka xadiisku waa daciif keliya loogama cararo xadiiska isagoo daciif ah baa lagu camal falaa waa goorma masalada uu ka hadla wax kaloo ka hadla haddiyaysan jirin ilaan haddii xadiiskaas layska tuuro daciifka macnaheedu marka wuxuu yahay aaraadii culimmadii ijtihaadaadka in loo laabto xadiiska daciifkaanasaa xadiiskaas daciifka ahna asaga ka xoog badan aaraadaas iyo ijtihaadaadkaas marka xadiiska daciifka waa in saas loo fahmo haadaa xadiidun mushtamilu cala alumuuri alqaadixati fi shahaada xadiiskan wuxuu wataa arrimaha dhaawici kara qofka markhaatidiisa wadalika ana allaha amara ilaahi wuxuu amray biishhaadi alcuduul almardiyiin in markhaati laga dhigto dadka caadiliinta ah oo laga raali yahay wa ahlulcilmi dadka ahlulcilmiga ahna ishtaratuu fi shaahidi fi lxuquuq bayna annaas ninka ka markhaati kacaa xuquuqda dadka dhexdooda ahaatay waxay u shardiyeen an yakuuna cadlan daahiran inuu caadil yahay daahir ahaan caadilkaas oo loola jeedo waa inuu wixii waajib ahna la imaanaa wixii muxaram ahna waa inuu ka fogaanaa khawaarimu lmuru'ana waa inuu iska ilaaliyo wixii sharaftiisa dhaawici kara qofka waajibaadka ilaahay dusha uu ka saaray hadduusan la imaanayn cadli ma aha wixii muxaramaadka hadduusan ka fogaanayn cadli ma aha cadli marka wuxuu ku noqon karaa waajibaadkiina inuu la yimaado muxaramaadka inuu ka fogaado khawaarimu lmuru'ana inuu iska ilaaliyo an yakuuna cadlan daahiran wadakaruu sifaati alcadaala tilmaamaha cadaaladana culimmadu way ka sheekeeyeen waxaddahaa bacduhum qaarkood waxay ku xadideen bixaddin xad ma'khuudin min qowlihi tacaala qowlka ilahi laga soo qaatay miman tardowna min ashuhadaa allah wuxuu ihi laba markhaati ha la keeno markii deynka la kala qaadanayo deynka la qoraa waashiduu shahiidayni min rijaalikum fain lam yakunaa rajulayni farajulu wamra'ataani miman tardawna min ashuhadaa labadaas qofood waa inay noqdaan dad laga raali yahay oo lagu qanacsan yahay shahaadadooda waa inay saas noqdaan fa qaala wuxuu yidhi kullu mardiyin cinda annaas nin kasta oo dadka agtiisu ay raalli ka yihiin markhaatigiisa yadma liqowlihi wa shahaadatihi oo ay ku degan yihiin oo ku qanacsan yihiin hadalkiisa iyo markhaatigiisa fa huwa maqbuul ninkaasa shahaadadiisu maqbuul ay tahay wa haada axsanu lxuduud xuduudda kan ugu fiicanna waa kaasuu yidhi yacni tacaariiftu ka wada axsanu lxuduud wuxuula jeedaa qeexitaanka la qeexo ninka shahaadadiisa la aqbalaa qeexitaankaana ugu fiican oo ah in la yidhaahdo nin kasta oo dadku shahaadadiisa iyo qowlkiisa ay ku qanacsan yihiin waa ninka markhaatigiisa la aqbalaa ninkaas ninka markhaatigiisa la aqbalaa saas in lagu qeexa ugu fiican uu yidhi walaa yasacu nnaasa dadka uma socon karto uma furna alcamal bikayrihi kaas waxaan ahayn inay ku dhaqmaan miman tardawna min ashuhadaa walashyaaءu alatii taqdaxu fi shahaada waxyaabaha dhaawici kara qofka markhaatigiisa tarjicu waxay u laabana ila tuhmati tuhmo aw ilaa madinatiha madinati tuhma ama tuhmo in lagu maleeyo ama tuhmo ama tuhmo in lagu maleeyo fa min annaasi dadka waxaa ku jira man laa tuqbalu shahaadatuhu muطlaqan qof markhaatigiisa gebi ahaan ba aan la aqbalayn calaa jamiici lumuur alatii tuctabaru fiiha shahaada arrimaha markhaatiga loo fiirinaahoo dhan wax loo aqbalaa ma jiro shahaadadiisa shahaadadiisu qabasho ma leh kalkhaa'in waalkhaa'ina ninka khaa'inka ah iyo gabadha khaa'inadda ah waladii ataa xaddan ay macsiyatan kabiira lam yatub minha iyo ninkii la yimid xad oo loola jeedo macsiyo weyn buu la yimid oo uusan ka toobad keenin xadkii baa lagu oofiyey fa innahu likhiyaanatihim wa fisqihi ninkaas khaa'inka ay gabadhaas khaa'inadda khiyaanadooda iyo midkaan xadka lagu oofiyey fisqigiisa mafquudulcadaala cadaaladii baa waayeen laakiin hadday ka toobad keenaan markaas cadaaladdoodii waa usoo laabaneen falaa tuqbalu shahaadatuhu shahaadadiisa la aqbali maayo wa min annaasi dadka waxaa ku jira man huwa mawsuufun bilcadaala nin cadaalad ku tilmaaman laakiin fiihi wasfun laakiin waxaa dhexdiisa ahday tilmaan yukshaa looga cabsana an yamiila macahu inuu leexdo oo xaqii uu ka leexdo fayashhad uu ka markhaati kaco bikhilaafi alxaqi xaqii wax khilaafsan wadalika waxaa ka mid ah kalusuuli waalfuruuc carruurtii aad dhashay iyo waalidkaa kuuma markhaati kici karaan markhaati kuu noqon maayaan waalmowlaa iyo ninkii aada xoreyday markhaati kuuma noqon karo waalqaanici liahli lbeyt iyo ninka khaadimka ah oo reerka u shaqeeya uma markhaati kici karo fa haa-ulaa'i kuwan laa tuqbalu shahaadatuhum shahaadadooda la aqbali maayo lilmadkuuriin dadka aan soo sheegnay loo aqbali maayo hadday u markhaati kacaan liannahu maxallu tuhma maxaa yeele waa meel tuhmo wa tuqbalu calayhim laakiin hadday ku markhaati furaan waa la aqbalaa hadday ku markhaati kacaan waa la aqbalaa wa midlu daalika waxaa la mid ah azawjaani labada zawj haweenaydu ninkeeda ma u markhaati kici kartaa maya ninkuna xaaskiisa maya laakiin hadday ku markhaati furo ama ay ku markhaati furto wuxuu leeyahay haa wasayid maca mukaatabihi sayidka ninkii uu mukaatabeeyey ma u markhaati furi karaa maya laakiin maku markhaati kici karaa haa mukaatabkuna waa ninkii addoonka ahaa oo uu yidhi intaasoo lacag haddaa ii keento xoraa tahay way heshiiyeen waxay ku heshiiyeen laba sano gudahood haddii shan kun oo doolar uu keeno inuu xorriyaddiisa helaan ninka noocaasa ee lacagtii uu xorriyadda ku qaadan lahaa raadinaa mukatabaa la yidhaahdaa aw catiiqihi ama ninkuu xoreeyey wa min annaasi dadka waxaa ka mid ah man huwa bicagsi haa ulaa'i kuwaas aan soo sheegnay cagsigooda kuwa ah kalcaduwi alladii fii qalbihi qimrun ay qilun ninka cadowga ah oo qalbigiisa ay ku jirto xiqdi fii qalbihi qimrun qimrigu waa maxay ay qilun wuxuu u haayaa cadaawadu qalbiga u haayaa calaa akhiihi walaalkiis kuma markhaati furi karo inuu ku markhaati fura lama ogola idaa kaanat baynahumaa cadaawa cadaawadaas laakiin waxay u baahan tahay sugitaan nin kasta oo markhaati hadduu yidhaahda ninkan cadow ugu yahay ninkii markhaati ficilaa ah laga aqbali maayo isbaaday u tahay fa haadaa kan in shahida lahu hadduu u markhaati kaco qubilat shahaadatuhu markhaatigiisa waa loo aqbalaa wain shahada wain shahida calaa caduwi cadowgiisa hadduu ku markhaati furo laakiin lam tuqbal laga aqbali maayo lianna alcadaawata taxmilu gaaliban maxaa yeele cadaawadu sida qaalibka ah waxay ku xambaartaa ninka calal idraari bilcaduwi cadowga inuu dhibaato u geysto ee ma keento inuu nafcigiisa ka shaqeeyo hadduu u markhaati furana nafcigiisu ka shaqeeyey macnaheedu marka wuxuu yahay waxa ku xambaaraahi waa alla ka cabsi laakiin haddii uu ku markhaati kaco tuhmadu waxay tahay cadaawadii ku jirtay inuu rabo ninkan inuu uga aarsado shahaadadan saas daraaddeed laga yeeli maayo wallahu aclam halkaas ku joogo